saaxiibayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka galab wanaagsan gidigii galab wanaagsangidigii soomaalay gudaha iyo dibadda guud ahaan dadkeena gidigin ku noolo gebi ahaanti in galab wanaagsangudaha iyo dibadda guud ahaan gidigin ku noolo gebi ahaanti in galab wanaagsan mar kale saaxiib galab wanaagsan ayaad leenahay barnaamijka galab wanaagsan ayaad dhegaysanaysaan oo aan sii gudagelaynaa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 Eh, waa galabtii dhegeystayaashu sheekooyinka nala wadaagi jireen halkan ka aqrin jirnay mhm. saaxiibada nagu dhegeysanayana iyaga naftigooda xalena galab wanaagsan soo dhawaada shaahiina qaxwihiina daangadiina bunkiina kafeegiina shaahiina hore usoo qaatbuskadkiina adin kale <laughs> waa sidaas kuwa baabuurta naga dhegeysanaya kuwa guryahooda joogana dhegeysanaya kuwa magaalada magaalada dhex socda aada iyo aad xarumahooda kuwa lagu dhegeysanaya marka <laughs> qolo kasta waxaan leenahay saaxiib yaal galab wanaagsan aad baan idin jecelnaha aada iyo aad heesuhuna galabta aniga deeqa hadda dhinac eegi doonaa kuwii hore iyo kuwa dambe aada iyo aad waa keenay badiya <laughs> waa sidaas waa kenya badiya uhuh. barnaamijkana sheekadii ayaa sidoo kale qayb ka ahay taxnaan oo ahayd uhuh. daran iyo xariir dumar aad heesta ugu horeysa adaan kusii deeq waayahay heesta ugu horeysa aniga haddaad ii waxaan soo qabanayaa fanaanka maxamed aalta heesta hmm. muna muna haye mabsuud qalbigaygu miduu ku yahay muuqiyo aragaaga ilan ma hore mabsuud qalbigaygu miduu ku yahay muuqiyo aragaaga ilan ma hore adooiga maqano imoogbaan anigu maansada muhasha curiya adooiga maqano imoogbaan anigu maansada muhashacuriya makhluuqa intaan markaa ati gelshaan helada magacaaga unay ku xusaa dhashado xusus dhammaanka kunaadam udan tahay hawada mariya oo munay udan tahay hawada mariya markaad macaani dhahda naftida dahabka ah waanam ku tirshaan kolkaan miilicsado xusuusta maanka ah. kunaadam udan tahay hawada mariya oo munaayay udan tahay hawada mariya kuma xabay ma gaabinayaan ugeeda laho markay ku dhubtaan indhahuma xabay ma gaabinayaan mugeeda laho midabka luulka ah markaan deeda farxadda muhimka ah anigu mulkiya midabka luulka ah markaan deeda farxadda muhimka ah anigu mulkiya qiyaas iyo male midnaba maahe maskaxda xubigaagu mudduu ku nagaa markaad ereyada macaani dhahdaan sida dahabka ah waanaan ku tirshaa tolkaan milacsado xusuus dhammaanka kuna udan tahay hawada mariya oo munaayay udan tahay hawada mariya ereyada macaani dhahdaa wartida dahabka ah waanaan ku tirshaa qofkaan milicsado xusuusta maanka ah. kunaada mudan tahay hawada mariya munay mudan tahay hawada mariya munay mudan tahay hawada mariya madaxa la rixiisay waa ka heshmiyaa buraano aada iyo aada <laughs> ereyo badanoo hadda ammaanah mm. wuu isugu keena ereyada waxaa kamid ahaa eh. midabka dhiinka markaan dheedaan farxadda mulkiya aad ya heesaa ammaantaa jecelna aad jecelin heesaa <laughs> aad iyo aad aad iyo aad waaya codka macaan fanaanka maxamed caalta ayaa heesaan ku looqeynayay barnaamijkana galab wanaagsan ee daafur noogu tahay soo ma aad iyo aad haa sheekooyinka xaggooda ma kusii soconaa maadaama talaada ahayd aada iyo aad saaxiibada fariimo badan sheekooyin badan ay noo soo direen mm-hmm. intii aanan ka gaarno waanaa bilaabo mase adiga adiga noo bilaabo heestaan bilaaba maa ka wada adiga <laughs> okay waayahay dhinaca hees heesahaas waan kusoo laaban doonaa saaxiibyaal laakiin barnaamijka barnaamijkaa dhegeysanaysaan waa galab wanaagsan oo mm-hmm. idinkaga imaanaya idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho maanta waa talaado sida aadan aan maantaan oo kale sheekooyinka noo soo dirtaan ayaan halkan ka aqlinaa waxaan rabaa inaan ku bilaabo sheeko uu nala wadaagay dhegeysta magaciisa la maxamed xaaji nuur ajka wuxuu yidhi maalin ay maalmaha ka mid ah ayaa dhakhtar dadka waalan daaweeya waxa uu soo dhex istaagay isbitaalka xanaanada dadka dhimirkala si uu u ogaado in xaaladoodu ay soo hagaagaysay in kale si uu tijaabiyo ama tijaabo ugu qaado ayuu wuxuu derbi ku sawiray albaab waxaana uu yiri qaar kamida mida ah, halkan halaga buxu albaabkan qaar badanoo kamida ah marka bukaanka ayaa isku dayay inay dhakhtarka warkiisa intay fahmaan in albaabka ka baxaan laakiin dee kama bixi karaan waxa sawiran waa sawir waay albaab ma ah sax markaas dhakhtarkii ayuu wax wuxuu yidhi mid kamid ah dadka bukaanka ah meel dambe iska fadhiyo mm. wax kurba aysan ku hayn sheekadano mm. oo dadkan fiifiirsanaya maanta dhan mm-hmm. markaasa dhakhtarkii intuu farxay uu yidhi maraha ninkan baa ugu ron ugu fiicnaaday ah. ayuu intuu yimid wuxuu yidhi warhaadheh adiga maxaa meesha ku fariisiiyey oo maad sida saaxiibada albaabka maxaad uga bixi weyse iskugu day weyse ah. mise waad yiri mugta <laughs> ninkii waxba isbadhi wuxuu yidhi doctoro waxaas waxba kama jiraan wuxuu yidhi dadkan bilaash isku daalinayaan eh, albaabkan ay maanta isku daya inay furaan kulaha furihiisi baan haysta <laughs> marka waa asaa ugu daran <laughs> sheekwaeektasaasoo eh. kale nin kale oo mm. dad kale oo saasoo kale meel dhimir kale lagu daweeyoa ayaa saasoo kale dhakhtarkii damcay inuu dadkii daaweeyo marka dadkii inuu caaf maskaxdoo fiiriyo raba marka meel barkada lagu dabaalan jiray ayuu yidhi meeshaan ha lagu dabaasho biyana kuma jiraan hadawaa barkad eber eberah eh. eh. waa isku turtuureen markuu isku turtuureen midaa ka haray marka meel iska istaagay

markan hees lamaanaha ayaan soo qabanaynaa mhm. waxaa ku luqeynaya labada fanaan nimca yaasiin iyo sidoo kale cabdi joqle 好的。 posted big love tonight, tonight. لولا غشاني بذكرى جنان جناني soo dhawow heblow soo dhawow waay aan ku dhaarta weligee waa kaa gaarta deeqa faridaas magac mau sheegin ciigi gaari isfahmaya ma horta meel cidlaa u diro meel cidlaa ma jirta kulle waa gaarta waa dhegeysana waa sii tiro ogaaye fanaaniinta <laughs> nimca yaasiin iyo sidoo kale cabdishir jaqde ayaa ku luuqeynaya heestan mhm. barnaamijkeena kale wanaagsan ayayna qeyb ka tahay heese kalena saaxiib yaal noo soo socda gordha doqon doontaa sheekooyinka anoo soo qorteena ah sidoo kale mhm. halkan ay noo yaalaan dhow waxaad maqlaysaan sheekadeena ayaad kusoo dhawaaneysaan waqtiga diba la joogo oo xurmadarana xariir dumara laakiin qadar adeega bulshada ah ayaa ka horeyn doona wanaagsan dhegaystayaal meel walbaad joogtaan ku soo dhowaada qaybtii shan iyo tobnaad ee sheekada xurmo daran iyo xariir dumar waana fikraddii xayir cali rooble ah, hurdana waa haysaaye ilmahaygiine kii saabiray horta meel fiicanaba maanta ku soo arkay gabadhii diriskeyna ahayd ee saaxiibadeedii gabadhii islaanta xaliima gabadheedii yareed ayuu la taagnay uu la fadhiyay fadhiyey dabcan waana isku isgool ma aqan laakiin inay arrimo kala jiraan laakiin gabadhayda sumaya ay saaxiib yihiin sumaya inay saaxatiinkale kala waaqaan gabadhayda awda sumayo gabadhayda waatana walahi indhahay ka gudud ah, wax akhrisaa ku dilay waxaan islaayaba xilligan waa hurdoota anaaba hurday qabata laakiin waxaan soo xasuustee in kawaran barorta iskuulka iyo casharada hadda xaggey marayaan hoy meel fiican ay marayaan imtixaana mar dhow geli rabnaa marka saasaa wax u diyaarinaya dadaalkaaga iyo diyaariskaaga ka muuqataa waxaan ku weydiiyaa horta in gabirtan oo islaamtan xaliima xaliimo shiiqa ah. gabirteerane eh, iga waran horta gabirtaas gabartaas horta wax misla akhrisatiin isku fasal ma tihin saabriin waxaa way fiican tahay isku faslatiin maaho ka waran waxbarashada iyada horta saytaa gawar fiican waaye laakiin dabeecadeeda iyo ka waran maadam dan oo igama soo gelina maadaama ay diriskeyna tahay saaxiibteyna ee dhasho diris oo qadiimi aan nahay islahay mm. bal weydii inay gabartaada maadaama ay isguurisla dhigtaan saaxiiban yihiin dabeecadaheeda iyo in wax lala akhrisan karo haddee moogta anigu ma raba inaad gabar kasta saaxib lahata moogta muga ka warane hooy way fiican tahay inkastoo badan aan isku imimaanin laakiin gabar fiican waaye iskuulka waan isku aragnaa mm. saaxiibaan ahanay marka marka cashirada eh, aniga dhaafaan ama iyada dhaafaan ani buugaagteeda qaadataan oo kasoo qaataa ha saabir ha way qaadaqaataa waxbay isla akhristaan ha dhammaantiin waxaa isla laakiin badanaa asaa u diraaoo hooy asea si fiican ay iskugu fiican yihiin ani <laughs> asaa oo asagaba si fiican bay isgu fiican yihiin waxay isla akhristaan maasha allah haye wax fiican waaye waxaa layidhi waxaad taqaan guursay soomaalidii tara waxaa taqaana dhalin gabadhi dariskeen ahayd haddiiba igaarkayga saabira uu shukansaa eebaago meeshaas horta walaxaa ka jira hooy laakiin maxaa iskula hadlaysaa maye hooy islama hadlaynine marka gabadhaydiiya gabadhaas maadaama aad dirisnahay ha isdagaalina hana isku dhicinina markasta yaa la isku keen waa ah, ogahay heblaaya warkaan kaa sheegaysa heblaaya ah, indhaha ii kala gidisay iyo candhuufa ii tuftay yaa imaado oo wiilkayga saalax haa imaado saalax seeta ah maca seeta gabadhan si gaar ahneed oo la hadlaysa maca seeta maalin walba adoo wiil la shiraayo oo midkeen aniga iyo eh, saabir ma arkaayo maxaa yeele gabadhaana gacanta ku haysa anaga maxaa dhacay ma naqaano hada ah, maalin walba gabar bis inaa la sheekaysato maa hooyo xaqaan leenahay ilmahagaan nahay hooyo agteeda ciyaala kana anaga markastamaya hooyo adi waxaa maanta isku sheegaysa inaa ogaadaa rabaabo igaarka igaaf celinin horta gabarta waa idinka yar tahay hooyo horta waxaan rabaa inaan ogaado adig abaay waxaa ka shirayseen maya wax saas kama shirin waa iska sheekaysana arrimo iskuulka iyo intixaam iyo waxaasaa kaa leyni kowdhe maandhee wax kale ma jiraan gabartana idinkama jecli waana idin wada jecel anigu ilmahaygiyaadna tihiin yaa qurquruxtawyaadna tihiin maasha allah haye hooyo waxaan rabaa horta saabir ma joogaa saabir ah. <laughs> horta way macaan ah. saabir horta anaa og meeshuu jira meel fiican jira gaarkaasi horta ayaanta waa soo sida hore maaha sida hore maaha masaajidka iyo meeshuu jiray adugu meel anaa ogmahu jira inyiskareertid horta adugu adugu horta saalaxo ilmaha adaa weyn waa duqowday magaciisa horta gabarma ii keena mise gabarkuukeen gabaraanba ku gudaraaba hortaade hooyo xilligii laisku guurin jiray gabdhaha iyo wiilasha waa laga gudbay casriyaa la maray lagu jiro ma garanaysaa mm. amaad guurse amaad arooy guurso hooyo waan guursanaya taas ka hadal ma lahani la indhahaaga ujeeda kii kaa yaraayo macal gabarta ka yaraa saabran oo idinku soo hormaraan buu fila aniga waxaan rabaa curadkayga curadkayga curadkiisa inaan dheedheeliyaan rabaa anigu ilma abootaabnaan gabar kula shaqaynaysa oo dharku u dhaqaysa saabir ma guursanaya hooyo ma fahamta waxaa hooyo macan aniga waa kaasii tegayna adi casharadaas sii akhriso kadibna arrintii iyadaa haydne ah. samee waan iskogayaa ah? waa kaasii tegayna nakeen horta saalaxoo nakeen horta nakeen ii waran horta horta hooyo ii sheekey waa ogta ayaanta isma sheekaysan adaa xataa ka dacweyna waxaa leeda hooyo jaanisna ma siisid gabirtaa naga jeceshahay gabadhan waa ogta waa idinka yar tahay gabadha talooyin badanaa siiya casharada xataa anaga talooyin waan ka rabnaa hooyo talooyin waan ka rabnaa kaligeed ma timaad xataa waxa ay soo barata xataa waa ii akhrisaa aa ii sheegtaa adiga wax iima sheegtiin idinka ordaa ima haysiin waa saxkee saabir hayaba ayaanta kibraba kibraba kibraba muxuu rabaa dagaal muu gale maya maya maya wax fiicanuu sameeya laakiin adiga adiga saabira adiga kaa bashaashan saabiraa kaa ninkarmeedsan saabiraana kaa afmiishaarsan fariin baa ii sheegaysaa ee eh, fariimaha asaa soo diray animaa soo diray ani fariin uma dirin daarkuleedkeyga oh. markaa tusaa fariimaha mm, mm, daaheyno balaawayo wadkeen waxay ka dhexba macalinkaas markaa magaciisa maqla aniga bis bis horta qosha kala kuwa meesha fursada nooga banaano maalin dhawatan aan kuu sheegay xaa fursa oo mujaamalee noo macalinkan xaadhaha maya ad waxaan anig maalin waxaa damcaa inaan balog saaro maalin waxaa damcaa inaan fasalka hortiis kudhex ceebeysto haddana waxaan isleeyahay niyow macalinkaagi waaye mid kalamidaa ah ku sheegaysa maalin horeed imtixaanka ma xasuustaa ugu dambeysoo bilaha aagelen macalinka wuxuu ii soo diray tobanka su-aalood imtixaanka lagu keenay su-aalahoodii jawaabahoodii keenay iisoo diray macquul ma markaasaa anayna kuxmeen tobanka su-aal laba xabale ka shaqeyno sideeda sano waa la gesay mana dhicin maadada saa ku dheh kasa kas markaas maada dhibca fiican kan sitahay sideedan sideetan meelan salaha ee haahe sibo aniga waxaa khaldadan maba muuqdaane asaal qaladkayga maba muuqsaxayga anigana saxdiisa ma ii muuqato waa caninkaas miya walaa ani iskuulka waxaa iiga dhiman laba billaah dhigan hooyaa maahane loola sanad idinlaan lahay mar horaan ka bixi lahay macalinka dartiis ah, adina waxaan ah. leedahay jaamacay warkiisa soo qaadanay ma soo qaadanay soo qaadanay hadda qorsha meesha fursad nooga banan walaalahay hadda wuu kuu soo diraa imtixaanka ama babaahe markuu kuu soo diro ma iga soo dhisi kartaa ani horta waxaa umaaga inuu igu soo dhisay inuu isoo diriir sababta mataqaana eh. eh, ee talacana war fiican muu diri fariimaha muugu jawaabi marka inuu xanaaqo wax iisoo diri ma uga jawaabno wuxuu ku dhaho umu jaamile laba bilood maa dulqaadan weysa laga bilo dulqaado ku daldal adig wuxuu ku dhahaale haale dhade bis kulanle iska ilaali bis ah, sartiisa gaarkaalemaad haa ah, lagugu sawri lagugu arka iska ilaali inta kale umujaamale oo kusalawacale haa iyo socod iyo dhanka waa lagaa reeba waa lagaa reebi karaa texraha waa inta kale wacale markuu safarin kuusoo dir maarta hore ka wacno jawaabta ataa cod haw duubid hore ka wac markuu kula hadlaayan markaa kishinkis maarta warkuu jijilcinaayo aday xoogaa adna isbooje hadda ila fahmta wallah saas yeelno adigu raxaasiga daaya imtixaankan maadaga ay wareerine sidaa kale noloshaa wareegsiya walaale macaan waa iska fiicana anaga alxamdulilah meelena iska joognaa waa dhankaasa mida kale adoo gabar la taagan iyo adoo gabar gaba socday waa sumaya isoo raacdaa maali maalmahan annaga isu imaana ad danlen iga lahayd noo macalinka warkiisa baares koleeyay dan la-aan iman <laughs> eh, adoo gabar taagan ku arkiyey maxaa iskuulkiisa saaxiib dadka iskuulka ka qarabta matiid miya okay maya wallahi iskuulkan horta ma ka qarabta ceeb waa kow dheh eh? waxna waa iska jirjiraan laakiin haddana haddana haddana le hee maxaa waay wax jaadaas ani aad fiiriyaa aan fariinta laysoo diray xitaa waa kuu sheegay wax kastaa kula wadaaya haddaa wax kala qarsanwama kala qarsanayne ani ruma kuu sheega ah. ama ka nexe ani maya sababtaa eh, u gubanaayo maya sababtaa u gubanaayo warka marka ad wax lagaa sheego u xanaaqaayo eh. ana dhan istuuf istuufa u noqonaayo eh. ma taqaanaa aniga ogahan waxay u gubanaysa maxaa darisaan ahay awlaasha ayaa ahay walaahaa saaxiib laahay mee qaraabana ah, maa inta sax wa wax kalena waa jiraan noogaa isku fasalnaa sax waay run kuu sheegaa saabirmay hadda runka waa kugu sii adkaynano mawduucan waana mawduucan kala duwna mugtahay aniga ama ka nax ama ku farax aniga waxaan qorsheynaa marku hadda iskoolka noo dhimaado labada bilood kadib hadda afka afka igo ingiriis bugtahay afka mataariibaaye maya anada marka iskuulka ii dhammaado qorsheeya kood wuxuu ahaa inaan inta ku imaado waxaan rag kaa soo doontano intaa dhegaystayaal intaasi haynoo joogto qaybtii shan iyo tobnaad ee sheekada xurmo daran iyo xariir dumar intaan qaybtaan qaybtii xigta ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii nabadgelyo waayahay aada xiise badan ayay ku dhamaatay sheekadeenii xormadaran iyo xarid dumar aada iyo aad hadda eh, meelay nala aadeysaay <laughs> aada iyo aad dhinaca <laughs> xeesaamin ana eh, deeqoy mise sheekooyinka kusii socna sheekooyinka kusii soconaynaaye hal sheeka inoo soo qabanaya waxaa nala wadaagtay dhegeysta layirahdo nasteexo waxay mm. tiri galab wanaagsan daadiyaasha barnaamijka burhaan iyo deeqo eh, waxaan joogaa tiri degmada shibiis sheekada <laughs> sheekada kusii qoslaya <laughs> sheeko aada u qosol badan waxay tiri eh, nin maaragtaa xoogaha yarada weyn a ah. ah, waxaa loo guuriyey gabar yar muddo adiga marka toban sano oo kale markay isla noolaayeen hmm. ah, gabadhii waxay weydiisay eh, weliga allaha miiqayaanta camal imise jeer ayaad iqiyaantay haa wuxuu ku yiri inta tinteeda ay la eg tahay ah. in la eg aan ku khiyaanay gabadhii naxtin ooyin murugo waxa waaye way yaabteen bis way fakirtay markii dambe waxay xasuusatay ninkeedu inuu bidaar leeyahay waxtina <laughs> <laughs> nin xiiran waayo haa nin xiiran waayo cabdirasaaq camal usoo xir aad iyo aad cabdirasaaq oo inta taagan waaba ninkii gabadhi ooyeyse way farxadaqosole ku bedelatay ogtahay gabdhaha mararka qaar waxyaabaha iska fiirsan ayaa kale ka khatar badan hadda kahor sheeka sheeka keetaata liiri muta mararka qaara baxar afkaa ku geliya muta marna waa ku fikir meeshaan baxar afki baxar afkiisaa baxar galshay <laughs> isagoo xaskiisa guri isla joogaan oo telefoon iska fifiirsanayso isu jooga ka qaldaneen mm. ayuu yidhi hay ma kula hadli karaa lor ha wuxuu ku jeclahay wili waxaa kamid ah, uu dhahay farxadahayga qeyb kamid mid ah tahay ah, ah, nolosheeda qeyb kamid a tahay mm-hmm. saasuu daldaday aada ugu faraxsanahay wuxuu rabda marka dhamaysatira inaad mahadsan tahay uh-huh. maadaama farxadahaaga aan qeyb ka ahay qeybaha kaleba sheegdo saas kama wadin me adigu soomaalida dhigi tiri soo mid ka a qeybahay farxadahayga taa soomaad war ma jirto dagaal <laughs> afkiisa isku baxray ninkaas ah, maalintaas kadib wuxuu bilaabay inuu soo dhaafka <laughs> dhinac ka sheegay qoraal loo soo <laughs> qoraal loo kusoo qoro dhinaca heesaha cajiib waay cajiib waay heesaha haddii markaan aan jalecno mhm. ee waxaan soo qabanayaa fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole aad iyo aad laba aan kala maarmin aad iyo aad haye saara midigtooda awlaad lama jarto intay mudayinba u saara midigtooda rabow midha deeqa rabow nolol miigan miftaaxa la awlaad lama jarto intay mudayinba u saara midigtooda awlaad lama jarto udaynba u sar midigtooda noqonayso rabow mahwadeeqa intii ma huraana rabow madal raaxo ka yeela mininkooda intii ma huraana rabow madal raaxo ka yeel minankooda rabow mayay hore rabow kumanayso rabow mahwadeeqa tima huraana xukuumadalka xukayel dhinankooda aamiin aamiin aamiin aad aada u duceeyey <laughs> maasha allah soo duceeyey aamiin aamiin aamiin aamiin alena allahu aqbalo inta iskaad gaadaysa <laughs> laba aan kala maarmin ah, laba aan kala maagin hmm. mataanaha isdoorte erayad waa badnaayeen ah, xasan xuseen la faala ku loqeynay heestaan barnaamijkana kale wanaagsan ka tahay heese kalena soo socda dhinacii sheekooyinka mhm. ayaan u laabanaa sheeka meeshaan runtii aad u qosol badan tahay Eh, galabta camal sheekooyinka ku saabsan xaafadaha ama reeraha <laughs> marka imaam masjid ayaa hadda ka istaagay baa layidhi masaajidku ka dhex istaagay salaada subax kadib wuxuuna yidhi ayaantaan dumarkii niman yaho waa laga joogi la-yahay balay istaago ninkii xaaskiisu ay dhib ku hayso si aan talo u siiyo eh, markuu intaas yiri wadaadkii mm raggii waa wada istaagay marka masaajidka inta ku jirta dhan odayaashii dhan way istaageen marka laga reebo hal oday imaamku wuxuu yidhi bal inta aanan talada idin siin wadaadkaas fadhiya xaaskiisa aan u duceyno ilaan ah. isaga ma dhibtee ah. odayga inta fiiray buu yidhi sheikhow xale ayay jilbaha ka dhawaajiwaan istaagi la ah masaajidkana gurguuradaan ka imid aga reebin <laughs> adigaaba ugu daran marka dhibaatadaas baa haysatay yaa maxay ahayd yaa laigu adkeenay waxaa kusii qosleysaa waxaa kusii qoslaya

kayigaagaan dulqaada damarkaan ku joogsadaan damqada dad markuu iqaadaan ka korgaa danamark igaagaan dulqaada qni hadal madayse iidaanu ilaaftaan daba orda

lahaayee derbiga waa iska jirayaa ani dariiqan mar iraahdaba dudunno dafiyadiyo dugobba gugo'ano waaba layga darayaa dariiqan mar iraahdaba adigoo baabugo anoo waa badhay ka daraya dushada baldaya oo dhaqan jaceylka hadaya oo daawali idaydaya oo bartay baldaya oo dushada baldaya oo dhaqan jaceylka hadaya oo daawali idaydaya oo

<laughs> codka macaan fanaanka cabdulaahi shariif baastow tale markay dhaaftaan daba ordaa dariiqa mar idhaahdaba dulqaataa waan heedee waadaan waa iska dhibaatee waa ah. iska dhiwaatee cabdulaahi <laughs> saliif bastow ayaa kula qeynaya heystaan barnaamijka dhagala wanaagsan inay qayb ka tahay eh, waa anagaas gabagadii joognaa deeqaay mhm. dhegeystayaashana dhegeysanaya aada u mahadsantihiin baadan leenahay waan kaga mahadnaqaynaa noola socoteen barnaamijkan oo dhegeysanayseen mhm. eh, aniga deeqaalkana kaga daadaynayna barnaamijka cabdirasaaqi cabdiraxmaan waa farsameynayeen waana mahadsantihiin sidaa noola socoteen heesta ugu dambeysana heesta ugu dambeyso waxaan soo qabanayaa fanaanada ubax fahmu heesta wacad tani barnaamijka la mid ah sidaasiyo nabadgelyo